bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab إda lam ydkur اllaha عinda dخulih الbyta yabit fihi الشhayطaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan إida lam ydkur اllaha ilaahay hadduunan xusin cinda dukuulihi soo gelidiisa agteeda marka uu guriga albeyta guriga uu galayo agteeda yabiitu fiihi shaydaanu guriga shaydaan ayaa ku baryaya qaala xadahanaa khaliifatu wahuwa bnu khayaad qaala xadahanaa abu caasim wahuwa nabiil qaala xadahanaa bnu jurayjin can abi zubayr can jaabirin anahu samica الnabiya slى اllahu عalayh walihi waslama yaquulu ida dakla الrajulu qofku haddii uu galo beytahu gurigiisa fadakara allaha caza wajala alla ou xuso cinda dukuulihi gelidiisa agteeda wa cinda طacaamihi cuntadiisa agteeda oo bisinka qabsado qaala shayطaanu shayطaanku wuxuu dhahayaa laa mabiita lakum hoyad idinma sugnaanin meelaad ku hoyataan walaa cashaa-a cashana idinma sugnaanin waidaa dakala hadduu galo falam yadkur illaaha cinda dukuulihi geliddiisa agteeda uunan ilaahay xusin qaala ashaydaanu shaydaan wuxuu dhahayaa adraktum lmabiit hoyad ayaa idiin sugnaaday ood hesheen ood haleesheen wain lam yadkur illaaha hadduunan alla xusin cinda tacaamihi cuntadiisa agteeda qaala shaydaanu wuxuu dhahayaa shaydaanku adragtum lmabiita waalcashaa'a labadiiba marka waa isku hesheen hoyasho meelaad ku hoyataanna waad hesheen iyo cashana waa hesheen ee shaydaankii marka haddii uu rug rug hadduu kaa helo cuntana uu kaa ag helo adiga unbaa dararkiisa iyo dhibkiisa kugu soo noqonaya ayb tarjamada iyo xadiidka marka waa daahir waxaana laga qaadanaa inay sunno tahay in ilaahay la xuso guriga marka la gelaayo oo bismi illaahi allahuma inii asaluka khayra almawlaji wa khayra almakhraj bismi illaahi walajnaa wabismi illaahi kharajnaa wacalaa rabbinaa tawakalnaa markaana ou dadka salaamo assalaamu calaykum yiraahdo ayb shaydaanka inuu dikriga eryayo dikriga inuu shaydaanka eryayaa laga qaadanaa fadaaisha marka iyo maxaasinta dikriga ilaahay waxaa ka mida annahu yatrudu shayطaan shaydaanka uu eryayaa shaydaankiina haddii lagaa eriya dee shaydaan cadowgaagii igu weynaa waay ayb qaala baabuna hada baabu maa laa yusta'danu fiihi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay laa yusta'danu fiihi aan laga idin dal dhexdiisa aan lagu idin dalbanaynin isti'daanaan kusoo jirnay meelahaan aan laga rabin oo marka aan isti'daan u baahnayn qala xadaثna muسى بن ismaaعiil wahuwa abu سلمةa التabudakiyu qala xadaثna acyun alkhwarizmiy wahuwa majhul rawaa lahu الbukhaariyu fi اlأdb الmfrad qaala atayna أnس bna maliki baan u nimid wahuwa qaacidun isagoo fadhiya fii dihliizihi gurigiisa iridka agtiisa ayb dihliisku marka waa meesha guriga daarta laga soo galo marka albaabkeeda catabada albaabka horteeda iyo waayo walaysa macahu axadun qofna maciisa maaha inuu lama jirin fasallama calayhi saaxibii saaxibkaygaa salaamay wa qaala wuxuuna yidhi adkhulu ma soo galaa faqaala anasun udkhul soo gal ayuu yidhi haadaa makaanun kani waa meel laa yasta'dinu fiihi axadun qofna ou idin u baahnayn meeshaan guri maahanoo ninka waa bannaan waa iridka albaabka hortiisa waa bannaan qofna cawradiisa meesha ma ma dhigaayo marka istiidaan uma baahno meeshaan waa iska soo gal meel kastoo marka sidaasoo kale oon guri aan ahayn oo bannaana istiidaan ma u baahanayso qaala faqaraba ilayna طacaaman cunto ayuu noo soo dhoweeyey akalnaa waan cunnay fa jaa wuxuu la yimid bicusi nabiidin haruub nabiid ah nabiid uu ku jiro nabiid haruubkiis yacnii bicusin fiihi nabiidun ayb waalcusu alqadaxu اlkabiir weeyaan xulwin oo macaan fashariba waa cabay wasaqaana waana na waraabiyey nabiidkaasna hadda waa intuusan kar gaarin haddii uu kar gaaro de khamri buu noqona waa la daadinayaa un markaas baabu listi'daani fi xawaaniiti suuqi suuqa tukaamadiisa istidaa in isti'daan la weydiisto wixii ku yimid xawaaniit waa jamcu xaanuut xaanuutkuna marka waa meesha dukaanka ah waay dukaanka ama wax meesha wax lagu iibiyo un um weyaan suuqa balabalada ama tabakaayada ama dukaan meelaha marka suuqa dukaamadiisa iyo balabalayaalkiisa iyo isti'daan ma looga baahan yahay ma soo galaa iyo ma la dhahaya qala xadaثna abu nucaym qala xadaثna sufyaan wa huwa thawriyu can bni cawn can mujaahidi qaala kana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa laa yasta'dinu ma idin dalbanaynin calaa buyuuti suuq suuqa guryahooda ma ka idin dalba jirin yani guryaha waxuu ka wadaa meesha wax lagu iibiyo suuqa meelihiisa wax lagu iibiyo leanna meesha ninka waa furtay waxooba u furtay in lasoo galo ee maantana la gargaraaco istiidaan la weydiisto uma furinba ee laakiin isaga laftiisa tukaanku meel waxaa jirta dadka loo ogol yahay iyo meel dadka inay galaan aan loo ogoleyn oo qofka uu wax ku kaydsado alaab qaaliya u taalno ama isaga uu gaar u yahay meeshii sidaas la yiri ha soo gelin meeshii la yiri qofka inuu gala maaha ee waxaa laga hadlayaa waxay tahay albaabka tukaanka kore waa lasoo geli karaa isti'daan la-aan lianna qariina xaaliya taalla meesha qariinada xaaligaana waxay tahay ninka in loo soo galowba rabaaban wuxuu meesha u furayba saas ayb qariina xaaliya taalla qala xadaanaa ayb marka ibnu cumar ma ma isti'daan delbi jirin meelaha qaala xadaanaa abu xafs bnu caliyin wa huwa camru bnu caliyin alfallaas qala xadaanaa ضaxaaku bnu makhlad can ibni jurayjin can caطaa'in qaala kana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yasta'dinu inuu idin dalbanayo fii dullati اlbazaazi fii dullati اlbazaazi midka dharka gado balabaladiisa yani meesha madallada uu ahee dalladiisa ayb ee middan dambe marka waxaa laga qaadanayaa dee midda aan hadaayo sheegayay meesha ninka u gaarka ahee dukaankana ka mida alaabtiisi u taallo waa in istiidaan lagu gala meeshaasna ile dukaanku marka uu furan furaya meelna qofkaa istaago oo dukaanka alaabta ka rabee ganacsiga uu soo galay meelna de shaqaalaha iyo ninka dukaanka iskale baa ku jiro ibnu cumar marka kaana yasta'dinu fii dullati اlbazaaz alaabta meesha ay taal dharka meeshuu ku jiro ee ninka alaabta uu gadaya ay ugu xasaysan gadaal isaga gadaashiisa ah isti'daan buu ku geli jiray hadduu rabo dayib marka meesha alaabta taallana isti'daan guri meesha caamka ah oo qofka loogu talagalay albaabkan guudo iska furanna ibnu cumar isti'daan ma weydiisan jirin marka labadu inay kala duwan yihiin ayaa dareemaysaa ee dadka hadda laftooda waa ku dhigtaan meelna waxay ku dhigtaan lama soo geli karo qofaan shaqaalo ahayn ma soo geli karay ku dhigaan meeshaas waa meesha hadda ibnu cumar uunan geli jirin ilaa biidnin ayb qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa sidee baa yusta'danu cala alfurs cala alfurus nimanka reer furus ama furus waa jamcu faris waana faris qoladan faris la yiraahdo ee sida looga idin dalbado ayb qaala hadda markaa qof ajnabiya oo hadda aan carabigii maalan aqoonin oo kale ama ha yaqaanin laakiin luqad kale ku hadlo see isti'daan loo weydiisanaa waay hadda furus keliya kuma khaas aha qala xadaثna cabdالرaحman bn الmubaarak qala xadaثna cabdالwariث wahuwa bnu saciid الtanuuriyu qala xadaثna عaliي bn الclاء alkhuzaaciyu wahuwa maqbul rawaa lahu الbukhaariyu fi اladb الmfrad can abi cabdilmalik mawla umi miskiini binti caasim bni cumara bni اlkhaaab mawla m mawla umi miskiini binti caasim bni cumara bni اlkhaaab ayb wa huwa majhuulu ninkan rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad qaala arsalatnii mawlaatii haweentii mawlahayga ahayd baa i ilaa abi hurayrata ii dirtay fajaءa macii abu hurayra waa ila yimid waa isoo raacay falamaa qaama bilbaabi albaabka markuu istaagay faqaala waxa uu yidhi anda andarayiim andarayiim andarayiim marka waa luqa luqatu faris bimacnaa adkhulu ma soo galaaw andarayiim <laughs> qaalat waxay tidhi iyadana andaruun andaruun marka soo gal waa udkhul ayb ma soo galaa soo gal qaalat yaa abaa hurayra inahu yaأtiini الzawru qof zaa'ir ah baa ii imaanaya wax soo booqanaya bacda alcatamati cishaha kadib faataxaddathu ma la sheekaysanayaa qaala taxadathii la sheekayso maa lam tuutirii inta aadan witrinin faidaa awtarti haddaad witriso falaa xadiida bacda alwitri witerka waterka kadib sheeko ma leh ayib xadiidka marka waa daciifoo ninkan majhuulkaa ku jiro ee laakiin sidiisa isti'daanku kelimaad oo tawqiifi a ah ma leh ee salaanta laakiin iyada waa assalaamu calaykum isma bedelaysa iyada salaantu wax tawqiifi a ah waay oo iyada culammadu ka hadlaan laakiin isti'daanka luqadii la rabaa laysku isti'daan weydiisan karaa oo hadda maalan haddaad tiraa assalaamu calaykum ma soo galaa waa bannaantaha dhib ma laha laakiin assalaamu calaykumta haddaad ka tagto oo ood tiraahdid maalan yacni see leeyahay ama subax wanaagsan ma soo galaa eeajarkii salaanta ma lihid markaas salaanta iyada ma isbedelaysa waa assalaamu calaykum waana salaam qadiima oo nebiyullaahi aadam waqtigiisii jirto malaa'igtu ku salaantay waayo sidii aan soo marnay ayb laakiin isti'daanku asagu male kelmad u gaar ah oo lagu cibaadaysta male ninka luqadda uu kugu fahmi karo unbaad leedaha war guriga ma soo galaa ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa kataba adimiyu fasallama gaal dimi ah haddii uu soo qoro fasallama uu yidhaah assalaamu calaykum oo warqadda kusoo qoro yuraddu calayhi ma laga radinaa salaanta ayb warqad buu soo diray gaalka assalaamu calaykum buu kusoo qoray ma laga radina see la yeelah qaala xadaanaa yaxya bnu bishrin wahuwa albalkiyu hiqat zaahid qala xadaanaa alxakamu bnu lmubaarak wahuwa albaahiliyu saduuqu rubamaa wahim qala xadaanaa cabaadu yacni bna cabaad wahuwa abu mucaawiyata albasriy hiqat rubamaa wahim can caasimin alaxwal wahuwa caasim bnu sulaymaan alaxwal can abi cuثman الnahdiy wahuwa cabdالرaحman bni mul ayaa la yidhaha qaala kataba abu musa ilىa dihqaanin abuu muusa baa qoray ilaa dihqaanin nin dihqaana buu u qoray dihqaanna nimankan farisiyiinta odayaalkooda dihqaan la yidhaha oday dhaqameedkooda marka nin dihqaan oo farisi ah buu u qoray warqad yusallimu calayhi fii kitaabihi warqaddii uu qorayey waa ku salaamay abu muusa fa qiila lahu waxaa lagu yidhi atusallimu calayhi ma salaamaysaa wahuwa kaafirun isagoo gaal ah qaala wuxuu yidhi inahu kataba ilaya waa iisoo qoray fa sallama calaya waa i salaamay faradadtu calayhi hanna waa u jawaabay buu yidhi marka isaga warqadiisii hore salaanuu kusoo qoray anigana salaanan u qoray salaantaa marka sidii loo qoraayo say noqonee salaamun calaa man itabaca alhudaa oo kale sida nebigu yeelayba sala allahu calayhi wasalam baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yubda-u ahlu dimmati bisalaam gaalada salaanta lagu bilaabi maayo qaala xadahanaa axmed bnu khaalid wahuwa alwahabiyu lkindiyu qaala xadahanaa moxamed bnu isxaaq can yaziid bni abi xabiib can marhadin can abi basrata algifaariy can الnabiy sal ll ly slama qaal inii raakibun gadan ilaa yahuuda anigu berri yahuud ayaan aadayaa falaa tabda'uuhum bisalaam haddaan u tagna idinka ha ku bilaabinina salaanta faidaa sallamuu calaykum hadday idin salaamaanna faquuluu dhaha wacalaykum ayb oo salaanta marka in maxaan loogu bilaabaynin salaanta bilowgeeda waxay ka tarjumaysaa ixtiraam nooc ixtiraam iyo qadarinay tusaysaa ee ruux ilaahay cisyaankiisa bannaanka dhigtay oo madax adag oo isaga wixiisu bannaanka u yaallaan mukhaalafadiisuna ixtiraam iyo tawqiir iyo weyneyn ma laha meesha marka cillada ku jirta sidaas ayb qaala xadaثna bnu slaam qaala akbaranaa yaxya bnu waadix can ibni isxaaqa midlahu wazada samictu الnabiya sal ا l slam qala xadaثna musa qala xadaثna whayb wahuwa bnu khalid albصriyu qala xadaثna suhayl wahuwa bnu abi صالح can abihi wa abu صالح الزayat can abi hurayrata can الnabiy sal ll slm qaal ahlu lkitaabi ahlu kitaabka laa tabda-uuhum bisalaam salaamta ha ku bilaabinina wadaruuhum u dhibaato geliya ilaa adyaqi طariiq jidka kan ugu ciriiriga badan u dhibaato geliya cinsalaanna ha ku bilaabinina jidkiina ha uga wareeginina waanan soo macnaynay xadiidkan macnihiisa waa marka ciza ay muslimiintu haystaan iyaga iyo axkaamtan ay fulinayaan haddii marka qudraya wax lamida aynan jirinna laguma qasbin ayb leanna ibnu taymiya kitaabkiisa asaarimulmasluulka wuxuu leeyahay aayaadka in mudaaraadka iyo iska dhaafidda iyo tusayo waa cinda dacfi aayaadka marka tusayo in lagu ad adkaadana waxaa weeyaan cinda alcizati waltamkiin waxaan marka waa waqti tamkiin iyaa la samayn karaa ee waqti tamkiin aanu jirin ma hel ma la samayn karaa nin walbana waa ogyahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man sallama cala adimiyi dimiga qofkii ku salaamay ishaaratan ishaaro gacanta gaalkiibuu saa u salaamay gacanta u ishaaray qaala xadahanaa sadaqatu qaala akhbaranaa xafs bnu ghiyaas can caasimin can xamaadin can ibraahima can calqamata qaal inamaa salama cabdullaahi cabdullaahi wuxuu salaamay cabdullahi bni mascuud cala adahaaqiini ee kuwa odayaalka u ah gaalada oo furus ishaaratan buu ku salaamay yacnii dadkii ugu horreeyey oo asxaabtu ay dhex galeen nimankan furusay ahaayeen mar walba marka faris waxaa loo sheeg sheegaya waxay tahay de iyagaa ugu horreeyay waxay aada u dhex galaan leanna ciraaq iyagaa haysa jiray ciraaq ilaa iyo maa waraa-a nahri beled meesha la yidhaahdo dhulkaasoo dhan ayaa islaamku ku faafay saxaabadii meeshaasay tageen meeshii markaa de waxaa loogu tegay dad ilbaxna ahaa oo wax maamuli jiray oo boqorro abka aba lahaa laakiin boqortooyadoodii iyo dowladdoodii iska baaba'day oo islaamkii oo dhulkoodii diintii ay gashay oo islaamku uu qabsaday nimankaas marka dahaaqiintooda asalkooduna majuusay ahaayeen dhulkaas diintii ka jiri jirtay waxay ahayd almajuusiya ayay ahayd ayib ee beri dhexdan ayaa marka nimankii marka dad boqortooye laga zuuliyey ma sabraayaan dabcan siday marka isu ciil cunaayeen oo ay u fiirsanayeen muslimiintu waqti un mar un ay iskhilaafaan ama dacfi ku yimaaday gaadayeen markii dambe waxay arkeen xilli inuu munaasab u yahay markaasay yidhaahdeen war maxaan samaynaa aan diin ka galnay dhehen xaggeeda see marka diintii iyo looga galaa firqadan waxay dhaheen aalubeytka iyo guluwiga ku samayso shiicada aan dhex galno ayaga can dariiqihimna marka aan kasoo galno iyagaasay marka dhex galeen firaq baatiniya ayaa marka samaysmay ama ismaaciiliyada iyo iyaga asalkoodu marka ismaaciiliyada asal u ahayd baatiniyada qaraamidada markii dambena iyagaa kooxo badan kala noqdo nusayriyada iyo duruusta iyo way badan yihiin marka ismaaciiliyada laftooda dhowr usii kala baxay wahaluma jaraa sidaasay marka u socdeen qorshahoodii marka inay islaamka dacfi ku keenaan waa u fulay iyagoo marka kasoo galay dhinacaas ayb marka wuxuu leeyahay inamaa sallama cabdullaahi cala addahaaqiini ishaaratan saas un ishaarou ku salaami jira marka ishaaradu dhib ma leh iyadu salaan maaha in lagu salaamo qala xadaثna cmr bnu caasim qala xadaثna hamaamu qala xadaثna qataadatu can anasi qaala mara yahuudiyu cala الnabiyi sal ll ly slam yahuudi baa nabiga soo maray faqaala wuxuu yihi assaamu calaykum mowt korkiina ha ahaada dhinta faradda asxaabuhu salaama asxaabtiisii salaantay ka radiyeen faqaala wuxuu yidhi ayb faqaala wuxuu yidhi qaala assaamu calaykum ayuu yidhi ninkan yahuudiga ah fauqida alyahuudiyu yahuudigii waa la qabtay factarafa waa qirtay qaala wuxuu yidhi rudduu calayhi qaala mar haddii uu qirtay idinkuna wixii uu yidhi ugu jawaaba ee eh, assalaamu calaykum markuu yidhi maxaa la dhahaa wacalaykum adigana dhimo baabunay hada kani baabun baab weeyaan kayfa araddu calaa ahli dimmati ahlu dimmada see looga radinaa salaanta qala xadaanaa ismaaciil qala xadaanii maliku can cabdillahi bni dinaar can cabdillahi bni cumar anahu qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ina alyahuuda ida slama calaykum axaduhm midkiin hadduu idin salaamayo fainamaa yaquulu assaamu alaykum buu assaamu calayka buu dhahayaa faquluu dhaha wacalayka qala xadaanaa mxamed bnu صabax qala xadaana alwaliid bnu abi thawr can simakin can cikrimata can ibni cabaas qaala ruddu salaama salaanta radiya calaa man kaana yahuudiyan aw nasraaniyan aw majuusiyan ninkii idin salaamo salaanta ka radiya cidduu doona ha ahaado dalika biana allaha yaquulu arrintaana waxay ku dhacday allah wuxuu dhahayaa waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuhaa meeshaana markaa de ibnu cumar waxaa warkiisu ibnu cabaas warkiisu wuxuu yahay <coughs> gaalku hadduu ku salaamo uu ku yidhi assalaamu calaykum oo salaantiisana ay caddahay oo aysan maldahnayn oo assalaamu calaykum ay tahay culimmada laba qowl bay ka qabaan sida looga radinayo wacalaykum assalaam inaad tiraahdo bis naxariis male ma lagu daraayo ama inaad tiraha wacalaykum labadaas hadda aharkan marka salaanta maadaama aayaddii uu keenay haddii salaantiisu ay wax muuqdo oo aan maldahnayn ay tahay wacalaykum assalaam in la dhahay baabu tasliimi calaa majlisin fiihi lmuslimu walmushrik salaanta majlis ay fadhiyaan muslin iyo gaal dad waxaa isla fadhiya muslimiin iyo gaalo see loo salaama marka qala xadaanaa abulyamaan qala akhbaranaa shucayb can الzuhriyi qala akhbaranii curwaة bnu الzubayr ana usaamata bna zaydi akhbarahu ana nabiya sala اllahu alayhi wasalama rakiba calaa ximaarin nebiga dameer ayuu koray calayhi ikaafun oo markaa yacni kabad ay saaran tahay dameer markaa yacnii caddaysimo aan ahaynoo isaga markaa dhabarkiisu mara iyo wax la saaray calaa qatiifatin go mara ama go' la saaray fadakiyatin fadak meesha la yidhaah laga keenay oo loo nisbeeyey fadakna waa meel madiine u dhow waayo wa ardafa usaamata bna zaydin usaame ayuu fangeliyey oo gadaashiisa saaray waraa waraa'ahu gadaashiisa yacuudu nebigu isagoo soo booqanaya sacda bna cubaadah xataa mara ilaa uu soo maray bimajlisin fiihi cabdullaahi bnu ubay bni saluul majlis uu ninkaa fadhiyo cabdullahi bn ubayna waa munaafiq gaal wadalika qabla an yuslima cabdullaahi waana intuusan weliba islaamka muujisanin faidaa fi lmajlisi majliska waxaa jooga akhlaaqun dad isku daranoo min almuslimiina iyo wlmushrikiina iyo wacabadati lawthaani ah fasalama calayhim nebigu waa salaamay assalaamu calaykum ayuu marka majlis muslimiin iyo gaalo wada jiraan haddii qofka uu soo maro waa salaamayaa salaantuna wuxuu u niyeysanayaa muslimiinta marka majlis sidaa dadkiisu iskugu jiraan qofku inuu salaan ku akriyo uu salaantamo laakiin lafdigaa tacmiimka ayuu wuxuu ula qasdayaa muslimiinta oo keliya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa yuktabu ilaa ahli lkitaab gaalada ahlu kitaabka see loogu qoraa marka warqad loo diraayo see wax loogu diraa qala xadaثna abulyaman qala akhbarana shucayb can الzuhriyi qala akhbaranii cabdullahi bn cabdillahi bni cutbata cubayd llahi soma idin dhig cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cutba ana cabdاllahi bna cabaas ahbarahu ana abaa sufyaana bna xarbin ahbarahu arsala ilaa ilayhi heraqlu meliku ruum heraql maliku ruum ayaa usoo cid diray isaga xaggiisa uma dacaa bikitaabi rasuuli llahi sal ll ly slam qiso dheer baa marka uu sheegay xadiidka dheer ee macruufka markaa kadib ayuu heraqla boqorkii ruum wuxuu u yeeray warqaddii rasuulka soo diray aladii ursila bihi lala soo diray maca dixyat alkalbiy dixyo lala soo diray ilaa cadiimi busraa fa dafacahu ilaa marka waxaa la yidhi marka dixya cadiimi busraa busraana magaalo weyn oo shaam ku taal bay ahayd waana bilaadi xawraan oo dimishiq iyo u dhow ee ninkaabuu u geeyey ninkaasaa marka boqorkii wuxuu u geynayaa marka ruom oo heraqle heraqlana marka de caasimadiisu isaga waxay ahayd berigaas xims magaaladan suuriya ku taalo xims la yiraahdo ayaa isagu marka uu fadhiyey kanaa loogu dhiibay oo gubernatoore oo kale u ah isagaa marka u gudbiyey ninkii madaxdiisa ahaa warqadii baa marka faqara'ahu wou aqriyey marka fadafacahu ilaa heraqla faqara'ahu fa idaa fiihi waxaa ku taal bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamadi cabdillaahi warasuulihi ilaa hiraqla cadiimi ruum marka warqadda marka la qoraayo qofkay ka socoto ayaa isku bilaabaya min fulaan ibni fulaan ilaa qofka ay ku socoto hebel hebel hebelkaasu marka gaalba ha ahaadee hadduu nin madaxa meel ka ah uu yahay waxaa lagula khidaabayaa war xoogaa weyn ilaa hiraqla cadiimi ruum leanna ruum saa ugu weynayay markaas salaamun calaa man itabaca alhudaa salaanta waa la camima marka ninkii hanuunka ilaahay raaco saan nabadgelya korkiisa ahaato amaa bacdu fa innii adcuuka waan kuu yeerayaa bidicaayati alislaam islaamkaan kugu yeerayaa dacwadiisa aslim hoggaansan taslam waad nabadgelaysaaye yu-tika allaahu alla ku siiya ajraka ajrigaaga maratayni laba jeer tii horood rumaysay iyo middaan fa in tawallayta haddaad jeesato fa ina calayka korkaaga waxaa ah ihma alariisiyiin beera qodatada dembigooda adoo korkaaga noqonaya ariisiyiin marka macnuhu waxay tahay dadka beeraha qoto dadka beeraha qoto waxaa loo yidhi isaga dadka uu xukumayo beeraleyay u badnaayeen marka shacabkaaga dembigiisa adaa qaadaya waayo leanna adaa ka hor istaagaya dacwadii waqul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana ilaa qowlihi ishhaduu biannaa muslimuun laga gaaro sidaasaa marka loogu qorayaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa qaala ahlulkitaabi ahlukitaabku hadday dhahaan assalaamu calaykum see loogu jawaabaa qaala xadahanaa moxamed bnu salaam qaala ahbaranaa maqladun qaala ahbarana bnu jurayj qaala ahbaranii abu zubayr anahu samica jaabiran yaquul slma naas min alyahuudi waxay salaameen cala nabiyi sal l slam faqaaluu waxay dhaheen asaamu calaykum qaala wacalaykum ayuu yiri faqaalat caaishatu radia allahu canha waxay tiri waqadibad waana carootay alam tasmac maa qaaluu rasuul allo waxay dhaheen miyaadan maqlin qaala balaa inaanan maqlin iska daaya waa maqlay qad samictu faradadtu calayhim waana ka radiyey nujaabu calayhim annaga waa nalaga aqbalayaa walaa yujaabuuna calayna laakiin iyaga laga aqbali maayo annaga korkeenna teenna annaga habaarkeenna waa la aqbalaya tooda laakiin lama aqbalayo baabunay haada kani baabun baab weeyaan yudaru ahlu lkitaabi fi طariiqi ilaa adyaqihaa meesha ugu ciriiriga badan baa loo dhibaato gelinayaa jidka oo lagama wareegayo qaala xadaثna abu nucaym qaala xadaثna sufyaan can suhaylin can abiihi can abi hurayra can الnabiyi sal ll ly slama qaal idaa laqiitum اlmushrikiina fi طariiqi haddaa kula kulantaan falaa tabda-uuhum bisalaami ha ku bilaabinina wadaruuhum ilaa adyaqihaa u dhibaato geliya waa soo marnay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa yadcuu lidimiyi dimiga see ugu yeerayaa ayb see ugu duceynayaan ujeeda qaala xadaanaa saciid bnu taliid qala xadaanaa bnu wahbin qaala akbaranii caasim bnu xakiimin wahuwa saduuqun xakam buu aniga ii dhigaya waa xakiim anahu samica yaxya bna abi camrin الsaybaaniy shaybaaniyu buu dhigaa bishiini اlmucjama laakiin ma aha waa qalad waa saybani bisiini اlmuhmala الsaybaaniyu ayb huwa yaxya bnu camrin الsaybaaniy hiqat can abiihi aabihi marka waxaa la yidhaha magaciisa zurca wahuwa maqbul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufradi faqad can cuqbata bni caamirin اljuhaniy anahu mara birajulin nin ayuu soo maray hay-atuhu hay-atu muslimin hay-adiisa iyo qaabkiisu uu yahay qaab muslim u eg muuqaalkiisa yacni muuqaal muslim buu u eg hay-ada marka hay-a marka la yidhaha maxaa laga wadaa waa waxa ka muuqdo waa isaga hay-ada marka waxay noqon kartaa dharka wuxuu noqon karaa waxa qofka ka muuqdo ee ama yacni dhar ha noqdaan ama hanaankiisa kale ha noqdaan ama inuu gar leeyahay oo kale iyo wax lamida haween hadday too kale markay xijaab wadato o kale muslim inay tahay waa la fahmaya isla markiiba ayib nin marka hay-adiisu hay-ad muslim tahay buu arkay fasallama waa salaamay asalaamu calaykum ayuu yidhi radda calayhi waa ka radiyey wa calayka waraxmat ullaahi wabarakaatuhu buu uga radiyey fa qaala lahu lgulaamu wiilkii baa marka wuxuu ku yidhi innahu nasraaniyun ninkan waa nasraani aada muslimka u malaysay faqaama cuqbatu waa kacay fatabicahu waa raacay xataa adrakahu ilaa uu soo gaaray fa qaala wuxuu yidhi ina raxmat allaahi wabarakaatahu cala almu'miniin naxariista alle iyo barakaadkiisa mu'miniinta korkooday tahay laakin ataala allaahu xayaataka adiga noloshaada allah dheereeya wa akhara maalaka maalkaagana allah badiyo weladaka iyo ilmahaaga isagii marka waa u duceeyey laakiin naxariis mu'miniina iska leh naxariista alle mu'miniina iska leh ayib qur-aankuna waa kaan la dhahayo aktubuhaa liladiina yataquuna wayu'tuuna azakaata wاladiina hm biaayaatina yu'minuun qala xadaثna abu nucaym qala xadaثna sufyaan can diraar bni mura huwa abu sinaan الshaybaniy الأkbar hiqat can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaala low qaala lii fircawnu fircawn hadduu idhihi lahaa baaraka allahu fiika qultu waxaan dhihi lahaa wafiika hadduu fircawn yani ii duceeyo ana u duceey lahaa buu leeyahay min baab marka waxaa weeyaan waquluu linnaasi xusnan waquluu linnaasi xusnan wa fircawnu qad maata fircawnna waa dhintay ayb qaala wacan xakiimi bni daylam wacan xakiim marka waxay la socotaa diraar bay ku cadfan tahay sufyaan baa ka warinaya isagana wacan xakiimi bni daylam waa isnaadkii hore abu nucaym can sufyaan can xakiim waay marka an ah, wahuwa almadaa'iniyu saduuqu can abi burdata can abi muusa qaala kana alyahuudu yatacaatasuun yahuuddu waxay ahaayeen inay ishindhisin jireen cinda anabiyi sala alla ly slam nabiga agtiisa raja'a an yaquula lahum raja ay ka qabaan inuu yidhaahdo yarxamukum allah fakaana yaquulu wuxuu dhihi jiray yahdiikum اllahu wayuslixu baalakum allah idin hanuuniyo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa sallama cala اnasraaniyi walam yacrifhu nasraaniga hadduu salaamo unana aqoonin muslim baad u malaysa assalaamu calaykum ayaa tiri maxaa samaynaya marka dib baad ka ogaatay salaantiina ayaan lagu bilaabin baa la yihi qaala xadaثna mxamed bnu kahiir qaala akbaranaa sufyaan can abi jacfarin اlfaraa can cabdiraxmaan qaala mara bnu cumara binasraaniyin ibnu cumar baa wuxuu soo maray nasraani fasalama calayhi waa salaamay faradda calayhi waa ka radiyey fauqbira anahu nasraaniyun waxaa loo sheegay inuu nasraani yahay falamaa calima markuu ogaaday rajaca waa laabtay faqaala wuxuu yidhi rudda calaya salaamii salaanteydii iisoo celi imaamu nawowi marka adkaarka wuu sheegaa muxuu dhahayaa qofka sidaan oo kale hadday dhacda ujeedku un waxay tahay inuu dareensiiyo un salaan inuus ahal u ahayn bis marka in la salaamo inaan la salaamin intaba waa lasoo naqliyay ibn cumar markan wuxuu ku socdaa marka laa tabda-uuhum bisalaamti nabiga xadiidkiisa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa qaala haddii uu yidhaahdo yuqri'u fulanun yuqri'uka salaam hebelaa kusoo salaamayay qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa zakariya qaala samictu caamiran yaquulu xadaanii abu salamata bnu cabdiraxmaan ana caaishata xadaathu ana nabiya sal l slam qaala lahaa nebiga wuxuu ku yidhi jibriilu yaqra'u calayki salaam jibriil ayaa salaam ku aqrinaya jibriil baa ku salaamaya faqaalat waxay tidhi wacalayhi asalaam waraxmat ullaahi sidaana waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa wa wa wacalayhi asalaam asna qofkan ku soo gaarsiiyeyna salaanta waxbaad ka siinaysaa baabu jawaabi lkitaabi kitaabka jawaabtiisa warqadda marka lagu soo qoro say uga jawaabi qaala xadaanaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa shariiku can alcabaas bni dariix wa huwa alkalbiyu alkuufiyu hiqatun can caamirin can ibni cabaasin qaala inii la araa waxaan arkaa lijawaabi alkitaabi warqadda jawaabteeda xaqan ayaan u arkaa ka raddi salaami oo kale ninku hadduu warqad inta kuu soo qoro assalaamu calaykum korkaaga soo qoro marka aada warqadda u diraysa adigana waa calayka asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu baa ku qoraysaa xaq buu leeyahay baabu lkitaabati ila annisaai wa jawaabihinna naagaha in loo qoro warqad iyo ka jawaabkooda haweeneyda marka warqad in loo loo qoro waxay ku yimid iyo jawaabtooda qaala xadaanaa abu raafic bacdi nuskan ibnu raafic ayay qorayaan maxamed ibnu raafic qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaamata qaala xadaanii muusa bnu cabdillaahi ninkan marka dacfi baa ku sugan qaala xadaatnaa caaishatu bintu طalxa ayaa noo warantay qaalat waxay tihi qultu licaaishata caaisha umlmuminiin baa waxaan ku idhi fii wa ana fii xijrihaa anoo iyada marka tarbiyadeeda ku hoos jiro ayb wa kaana annaasu ya'tuunahaa dadkana way u imaan jireen min kulli misrin magaalo kasto xaggeeda ayay uga imaan jireen caa-isha sababtuna hadda waxay tahay de cilmi iyo waxbay ka qaadanayeen fakaana shuyuukhu shuyuukhdu waxay ahaayeen yantaabuunii kuwa marka yacnii aniga iisoo qasdo maratan bacda maratin ayb yantaab marka waxay tahay yacnii hadba waa waa waa kusoo noqnoqonaya waa igu soo noqnoqon jireen limakaanii minhaa booska aan aniga caa-isho ka jooga darteed wa kaana ashabaabu dhallinyaradu waxay ahayn yata'ahawnii fayuhduuna ilaya yataakhawnii inay iisoo qasdaayeen fayuhduuna ilaya hadiye iyo waxbay iisoo hadiyeynayeen wayaktubuuna ilaya min alamsaari magaalooyinkay waraaqo iiga soo qoraayeen fa aquulu licaayishata waxaan ku dhahay yaa khaalatu habaryaray haadaa kitaabu fulaan warqaddii hebel waatan wahadiyatuhu hadiyadiisiina waa tan fataqulu lii caa-ishatu caa waxay dhahaysay ay bunayatu faajiibiihi u jawaab wa ahiibiihi una abaalgud qofkii hadiyad kuusoo dira adna hadiyad u dir fain lam yakun cindaki hawaabun waxaa ugu abaalgudda haddaadan haysanin acdaytuki anaa ku siinayo faqaalat fatucdiinii waa isiin jirtay marka meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa qofku haween warqad wou u qori karaa laakiin de warqadda waxa uu qoray waa hadal oo kale warqadda hadalkii banaanaay unbaa ma ayuu kula hadli karaa haddii ajnebi iyo ka tahay fa qaalat waxay tihi fatucdiinii marka way isiinaysay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed